guuriyo xaaraannimadeeda ayuu baabkan u baabyahay karaaha haddii aad aragta fi isilaaxi salaf dadkii hore oo quruuntaas mufadalka ku noolaa haddii ay karaahiye yidhaahdaan yaqsuduuna bihi taxriim xaaraan bay ula jeedaan mutaahiriintana karaahiyada xaaraan uma arkaan waxay u arkaan wax xaaraanta hadda isilaaxan caadiga ahoo haabitka ah oo sugnaaday oo shanta xugun qaadana ayay ka mid yeeleen laakiin hadda maqsuudka imaamka cali raxmat waa xaaraannimada gabar dhilo ah ama nin dhilay ah insax tacbiir in loo guuriyo xaaraannimada ayuu baabkan u baab yahay xadii saddex kun laba boqol iyo soddonaad <clears throat> waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay tul abarna cubaydullahi bn saciid asaraqsi wa hiqatun suniyun qaala xadaanaa yaxya bn saciid alqaطaan wa xuja can cubaydilaahi ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar alcumari wa habt can saciid ibn abi saciid almaqburi ahay wa tagayara qabla mowtihi biarbaci siniin can abihi abihiis oo kaysaan maqburi ah wa iqatu tabt can abi hurayrata radia allahu taala arda can inabi nabigan wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi tunkaxu waxaa loo guursadaa annisaau dumarka liarbacin afar arrimood ayaa loo guursadaa limaalihaa haweenayda maalka ay leedahay darteed waa loo guursadaa walixasabihaa sharafta ay leedahayna waa loo guursadaa walijamaalihaa quruxdeedan waa loo guursadaa walidiinihaa diinteedan waa loo guursadaa fadfar ee ku guulaysa bidaati diini tan diinta u saaxiibka ah oo ahludiinka ah taribat yadaaka labadaada gacmood hadu lacen haddii aadan arintaa samaynin saasuu nabigeen le sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan marka baabka imaamku u baabaystay baabu karaahiya taswiiji zunaat xaggee ugu taalla istinbaadka sheekha waad garanaysaan fadfar bidaati اddiin naag dhilo ah ama nin dhilaya insaxa tacbiir ma ahludiinba aba kayaaminba wa ashaddu bucdan can iddiin tadayun xumo meeshu u dambeysay waa qofka uu iimaankiisi uu sagxadda tagay laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mumin walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa mumin mar iimaankiisi dhanba uu muxuu ahaa sagxadda tagay oo wax ka harsanba ay aada u kooban yihiin ayuu qofka zinada ku dhacaya ama tuugnimada ku dhacaya ama ribada ku dhacaya wamaa ilaa daalika marka haweeneyda marka dhaqan ahaan waxaa loo guursan jiray ilaa maantana laga yaaba in loo guursado dhaqan ay leedahay sharaf bay leedahay waa qurux badan tahay laakiin adiga dhanka aad eegto oo muhiimka ah, waa dhanka diinta siduu nabigeena cadey sal l slm aadan saa samayninna ood muxuuah qurux iyo maal iyo sharaf ay leedahay aad ku raacdo waxaa laga yaabaa inaad meel khatara ka dhacdo ayu nisaai khayrun dumarka tee ugu khayr badan dumarka tee ugu khayr badan la guursada xadii saddex kun laba boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadii xasanu saxiixa qaala alimamu nasai ala akhbarna qutayb bn saciid qaala xaddatana leyt bn sacd ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan waxaa weeyaan waa saduuq can abi saciid almaqburi waa iqa can abi hurayrata radi allahu ta ada qala xir abu hurayra qiila waxaa loo yidhi lirasuuli rasulka loo yidhi sal slm ayu nisaai khayrun dumarka tee ugu khayr badan qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allah alay slam alatii ti tasuruhu ninka ama ninkeeda faraxgelinayso tasuruhu faraxgelinaysa idaa nadara markuu xaggeeda eego ood xaggeeda fiiriyo way faraxgelinaysaa wa tutiicuhu warkiisaa yeelaysaa idaa amara hadduu amar bixiyo walaa tukhaalifuhu kuma khilaafayso fii nafsiha nafteeda oo nafteeda waxaa weeyaan madax banaani intaa raasata meel gooni ah ama jid gooni ma marayso ama waxa weeye markuu nafteeda ka dalbada ma khilaafayso ma diidayso o iyo wamaaliha walaa tukhaalifuha uguma dambaynaysada ama ugu dib marayso fii nafsiha nafteeda iyo wamaaliha maalkeeda bimaa yakrah wuxuu naca oo nafteeda inay dhowrsanaata sharaf lahaata rag iyo ajaanib aynan ku milmin oo waxuu naca maalkii ayada ay gacanta ku haysay oo maalkiisa ahaa inay ku ciyaarto oo meel aanan habbooneyn ay ku bixisana uu nacayaa marka haweeneyda sifaadkaas noocaasna nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay waa haweenta amaba xaaska ugu qiimaha badan uguna sharafta badan saasuu nabigeena cadayna sal l slm tasuru idaa nadara maxaa loola jeeda waxaa laga yaaba qofka mararka qaar inuu is yihahdo waa qurux ya ma aha macneeda saas abadan qurux ay qaqac la socoto iyo qurux ay qaylo daba taallo iyo afxumo wax macnoo hesheegi ma laha abadan laa qiimata laha ama diin xumo amaba dadnimo xumo ay daba taalla macno kuma dhisno wax qiimo hileeda ma laha tasuruhu idaa nadara waxaa weeyaan waa qof habdhaqankeeda iyo ninkeeda si adeecayso iyo sida ninkeeda ay isu jeclaysiinayso iyo sida ninkeeda waxaa weeyaan ay ugu dambayso iyo sida ninkeeda ay garab ugu tahay mxu ah wanaag ula wadaagayso ilan qofka ragga waxay dhihi jireen soomaalida ragga waxaa lagu kala saramaray haweenka nin aada u qiimo badan oo meel sare joogi lahaa ayaa mid aanan isku toosnayn muxuuaha ku toosi qadar alla laguhay qabanaysa marka waa la degaysaa mid aanan ash ahaynoo xaaladiisa isku toosnaynna mid ilaahay wuxuu ku toosinaya subxaana wa tacaala aad u cajaa'ib badan markaasaa raggay ka saramarinaysaa carabtan waxay yidhahdaan waraa'a kulli rajulin cadiim imra'atun cadiima nin kasta oo macno lahood aragtaan ood kor loo eegi haween haweeney waxaa ka dambayso aad u weyn oo aad u qiimo badan shakina ma lahan koleyba ragga aad bay u fahmi karaan dumarka kale rido iyo kabta iyo magacyo nocaas waa loo kale sheegi jiray ya marka shaki ma lahan raggana waa noocaas ayagana raggana waa noocaas hadda un ayagun baa laga hadla lakiin ragga laftirkooda gabdho qiimo badnaa oo wanaag badnaa oo kuwa nacasiina intaad ku beegmeen amaba ku aadeen kadibna dhulka ay la galeen badana oo taqaanaan oo raximka oo aqribo ah oo nooc walba ah ood leedihi wartan inkaarta qabo gabadhan mxuu aha boqorada maxaa qoorta u suray oo sharafteeda uu baabi'iyey diinteeda baabi'iyey nolosheeda baabi'iyey wamaa ilaa dalika xaalad adag oo gabadhii markaa baragta xataa wejigeeda garanayn si isu rogtay isu badashay dhibka irafaadka haysta daroogo iyo qaad iyo sigaar iyo waxyaaba aan loo joogin iyo muxuu ahaa baagamundinimo iyo xilkasnimo xumi iyo abiicad xumi iyo kula kacaya gabadhii marka dhulkuu la gelaya sidoo kale gabar aan isku toosnayn oo markii hore xaafadaha joogtay aad aanan loo ammaanaynin dadnimadeeda ayaa nin boqor ah ilahay ku aadina markaasa cirkay maraysa marka raggii dumarka waa isleeyihiin marka waxa wanaagsan mararka qaar waxaa is leedahay ilaahay subxana wa taala xikmaddiisa laba isku nooc ah oo isku abci laiskuma beego ninka hadduu muxuu ahaa nin karmeed yahay mid waxaa mararka qaar lagu yara toosinayaa aan saa ahayn mar kadibna waa soo kicinaya kor buu soo aadini haweenayda haddii ay mxuu ahaa eh, waxaa weyaan naagtan waa saasoo kale ama haweenaydu waa saasoo kale iyadna mararka qaar waxaa lagu beegaya mid ashahayn kadibna way soo kicinaysaa mid waxaad arkaysaa dab ah oo karkar ah oo gabar ah iyo nin yar qabooban waa isqaboojinayaan waa iswadanayaan laakiin laba dab haddii laisku beegi lahaa khalaas waa kale korooda marka xikamta ilaahay subxana wa tacala waad la yaabe xikamta ilahay aad bay u badantay waaya baabu almaratu saalixa haweeneyda suuban qofkuu ilahay ku beega subxaana watacala adduun jannadii buu galay adduunka dhanba macno badan ma laha laakiin qofkuu haween wanaagsan ilahay ku aadiyo maa allah saddex kun laba boqol iyo labaiy soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi akhbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid alqurashi almuqri waa iqa qaala xadaana abi abiisna waa cabdullahi bn yaziid almuqri isna waa iqatun faadil qaala xadaana xaya ibnu shureyx atujiibi waa iqatun tabtun faqihun zaahid wadakara aakhara nin kalena wuu sheegay oo isaga la jiray qaala wuxuu yidhi amba'ana waxaa noo warramay sharaxbiil ibnu shariik almucaafiri waa saduuq shuraxbiil ibnu shariik almucaafiri waa saduuq annahu isaga samic wuxuu ka maqlaaba cabdiraxmaan alxubuli cabdullaahi ibnu yaziid weeyaane iqa isna xadiis isagoo ka warramay can cabdillahi bn camr bn caasi allahu taala canhuma saxaabiga jaliilka oo muktirka ahaa isagoo ka warramay ana rasul rasulka ala sal slam qal rsulkeena wuxuu yidhi ina addunya adduunyada kullu kullaha dhammaanteed ina addunya adduunyada kullaha dhammaanteed mataacun waa in yaroo lagu raaxaysto adduunka dhanba waa mataacu xayaati اdunya waa wax yaroo lagu raaxaysto oon macno badan lahayn wa khayru mataaci dunya adduunyada mataacdeeda tan ugu qiimaha badanna ugu wanaaga badanna almarأaة الصaalixa waa haweeneyda suuban haweeneyda suuban oo diinna u toosan dadnimo iyo dhaqanna u toosan iyo dabeecad taas weeyaan mxu haweeneyda saalixada ah taas marka adduunka dhanba haddii lasoo koobo haweeney saalixa marar qaar waxaa laga yaabaa dadka aanan ilahay uusan ku risaaqin almara saalixa mid akeekamayso ah oon qaacaqaacaq ay ku beegantay inuu yidhahdo adduunka wax ka dhib badan dumar ma jiraanba laga yaaba halkaas ay u taagan tahay oo xadiidkanba uu la yaabo dararka qaar oo halkan fadhiyana waxaa laga yaabaa inay marka xadiidkaas nabigan uu shegay sal sl almaratu saalixa inuu alla ku beegayo marka ay yidhahdaan nacam xaqiiqo wa almara saalixa adduunka waad aragteen aaladeeda xaaladda iyo dhibaatada iyo wax taagan qofka waxaa laga yaaba maanta inuu soo murma inuu soo dagaalama inuu soo khasaara inuu howlo badan inuu soo xanuunsado wamaa ilaa dalik markuu guriga imaado waxaa laga yaaba waxaasoo dhan cirbad laga bixin ay noqoto oo haweeneyda saalixada waxaasoo dhan ay ka wada siibtay oo weliba dhibaatooyinka soo gaaray wixii soo gaaray kulli ay diin ahaan u daaweysay iyo dadnimo labadoo isku jirta midna waxaa laga yaabaa isagoo muxuu ahaa in qarxo jooga inay kadibna ay ayadna kabriid kusii taabato ood buglay marka isaga dhanba uu muxuu ahaa waa halis laakiin waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay haddii ay mid kabriid guriga joogta iyo mid muxuu ahaa burcad haddii ay guriga joogtaba noocay noqotaba qofka ragga ah waxaasoo dhan waa inuu muxuu ahaa ismoogeysiiyo oo marba haddii aynan diin xume iyo zina iyo bale ay jirin waxaas waa in dhabarka la saarto ya nabigeena wuxuu le sal la slam raggii inkugu akhyaarsan waa ragga xaaskooda iyo dumarka ay qabaan ugu akhyaarsan aniga nabi maxamed ayaan ugu akhyaarsan oo ugu dhaqan wanaagsan ayuu nabig sal allahu alayhi waalihi wasalam marka ragga inta lagu lagu eh, kala ragnimo badan yahay waa dulqaadkaas nin kasta ood aragto oo haweeney dhib badan hayo oo u dulqaadani ninka kale oo haweeney qiimo badan oonan dhibaynin la jooga waa ka ragnimo badan la socda oo mxuu aha dulqaadka jaanibkaasan ka hadlaya nin kastoo dulqaadan kara haweeney xun almaratu alkhayra alkhayra alkhayraau ayuu imaamka yidhi haweeneyda masayrka badan oo wuxuu ku soo baabkan u yahay khayra in waxaa weeyaan eh, mamduud laga dhigo iyo khayra maqsuur in laga dhigo labadaba waa so arorta lakiin sida saxda ah oo mashhuurka ah oona qawaacidda luqada waafaqsan waa hayra oo waxaa weeyaan bi maqsuur oo hayra laga dhigo saddex kun laba boqol iyo soddon iyo saddex xadiidka ah waa xadid saxiix isnaad ah, qaala imam nasai aln abarna isxaaq ibn ibrahim alxandari قال أنبأنا النضر بن شميل وثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن ابن عبد الله الأنصاري النجاري وثقة حجة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى وأرضاه قالوا waxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulka allow alaa tatasawaju maad guursatid min nisaai اlansaari ree ansaari dumarkooda maad wax ka guursatid qaala nabigan wuxu yh sal sl ina fiihim ayaga gudahooday ahaatay lakayratan masayr iyo hinaasa shadiidatan aad u daran saasuu nabi yihi sal allahu alayhi waali wasalam markaan eh, baarbaarayey eh, hayradaas dumarka ree ansaareed iyo inuusan nabigeena guursanin alah sla slam ficlan nabigeena muusan guursanin xitaa gabdho waahibaad oo waxaa jiray nafti naftooda usoo bandhigeen waa noo imaan doonaan qaar reer ansaareed ay ahayen nabiga muusan guursanin tacliilkan marka ma laga yaaba inuu yahy waa suuragal inuu tacliilkan yahy oo wax dhici kara waxyaabaha kaloo la yaaba waxaa ka mid ah dumarka waxay isbarbar dhigayaan reer ansaareed iyo muhaajiriinti nimanka reer maka ayay mxuu ahaa shuraaxda iyo culimada isbarbar dhigayaan oy leeyihiin yaa mxuu ahaa yaa haween wanaagsana dumar ahaan yaa u ficnaa waxay aad u ammaanayaan oy aad u ammaanayaan oy cirka marinayaan gabdhihi reer quraysheed waxay leeyihiin gabdhahan reer eh, ansaar oo joogay magaalada madiina dad badow eh, reer baadiya u badnayen dad iska tuula joog ah iska ahaayeeno marka maqsuudka iyo cilaaqada ninka iyo naagta ka dhexayso waa in la kala owlaado un waa dhaqankeena taqaaneen muxuua duurka dhaqankooda saasuu ahaa in la kala owlaado oo habeenka un islaanta ama haweeneyd ay tahay eh, habar ay tahay in habeenkaas un la dhaqdo kadibna markii ilmo ay qaadan wa bilahi towfiiq duurka la kala maro dhaqankaasaa muxuu ahaa ay lahaan jireen nimankan reer ansaareed acraabta iyo reer baadiyana saasay u badan yihin illaa hadeertan waxaa weeyaan nin wax ku faana waxad arkaysa aniga weligey islaantii oo muxuu ahaay eh, habar ilmood saas dhaha odayaasha habeenka xeydka uu ku dhaca oo labaatan iyo dhowr maalmood ama bil kadib ayaa halkaa habeeno ilmo inay unu uu rajayna ayay wada dhaqmayaan inta kalena waxaa weyaan waa laba ninoo oo gurigooda joogta wabilahi towfiiq marka laakiin nimanka ree raggii muxuu ahaa muhaajiriinta ree reer quraysh saas ma ahayn niman xadaarad lah xadaarad aad u dheer lah oo kumanaan sana soo jirtay oo caraboo dhanna salligu ahayd oo haqaafooyin aad u badan ruum iyo fursi iyo xabasha iyo eh, meel kasta oo laga imaada xadaarada ahayn lidalika dumarkooda raggana aad bay ugu roonaayeen ilmahoodana aad bay ugu roonaayeen habdhaqanka iyo mxuu aha mucaasharada zawjiyaga aad bay ugu ficnaayeen marka jaanibkaasaan dul istaagiyon aad ula yaaba xaqiiqatan inay aad u kala duwanaayeen marka ma isleenahay xitaa kayrada ayadoo laga taga amayba ka dumar ficnaayeen darteed uu nabiga u guursadayna waa isleenahay mararka qaar waxay leeyihiin haddii ay saad jirto yahuudda maxaa looga guursaday yahuudda laftigooda xadaaradood aad bay u dheerit waa taqaanaa xadaarad dheel oo ambiyadii ka soo jeeda ayay lahaayeen sofiya bintu xuyey ibn akhtab markuu nabigeena guursaday calayhi الsalaatu wasalaam baabu ibaaxati nadar eegitaan la eega bannaanideeda qabla taswiij intaanan la guursanin intaan loo guurinin qofka ka hora inuu haweenayda u guursanaa iska eego inay mashruuc tahay oy bannaan tahay iyuu baabkan u baabyahay nadrigaas ama eegitaankaas intee la eegi horta mid liskuma hayo haweeneyda labada calacalood iyo wejiga in laga eegi kara haddii guur laga rabo shaki ma lahan waa arrin cid isku haysataa inay jirin daahiriyada daawuud daahiri inkasta waa ka noqday ay leeyihiin wuxuu leeyahay iyadoo dhan waa la eegi kara haddii marba guur ah niyado ay tahay wax kale kugu jirin waad wada eegi kartaa laakiin cid ku raacday lama hay lidalika isaga laftarkiisa inuu ka noqday ayaa la sheegaa laakiin hadalka culimada qaar waxay leeyihiin lix meelood baa laga fiirin karaa lix meelood ayaa laga fiirin karaa wejiga waa laga fiirin karaa kow madaxa iyo qoortana waa laga fiirin karaa waa laba calacalahana waa laga fiirin karaa waa saddex tanafaraadna gomdaha waa laga fiirin karaa waa afar cagahana waa laga fiirin karaa waa shan ay qodobkii lacad ku ahaa yamaal wabamaharmiya ah. <laughs> ya mtaas mogta haddii hadda geb wadato waa la arki taas haddii xataa ay qan wada tahay inay joog leheen inay joog leheen waa la garanaya inay hilib lehed in kale waa la garanaya marka laakiin imaamka shaarixa kitaabkeenna wuxuu rajaxayaa in wejiga iyo calacalaha laga eego hadda beryahan de yaa u baahanba owlahaas gabrihii ayagaa laftirkooda soo wareenba in badanoo ka mid kulligood maaha facebooka lis dhiga iyagoo muxuu ahaa allah yastur bas allah yastur iyadoo ah marka kuwaas waxaa weeyaan iyagaa isharibeen marka alcumuum nadriga waa banaan yahay laakiin sida raajaxana labada calaalood iyo wejiga mararka qaarna waxaa dhici kara hadda qolyahan xanaabilada oo annaga aan muddo badan la nooleen eh, sacuudiga iyo khaliijka eh, nadrigooda amaba eegitaankooda annaga waxaa laga yaba gabdha in liisanka laga yaaba lasoo wada koray lasoo wada ciyaari jiray isku iskuul isku madrase la ahaa liisyiqaana laga yaaba iyaga saa maaha gabadha maalinta ay rawdo iyo naasiri gashay ilaa ay b h d ka dhamaysa rag isma arkayaan iskuul gooni ah macalimaad mudiir wax walba waa kaas gooni wa marka waxay sameeyaan marka gabadha gabdhahan inta badan waxaa guursaday ilmadoortooda ma guursatay labadinna wada dhalatay ilmihay dhaleen ayagaa isku noqonin lidaalika waxaa laga yaabaa gabar haddii aad damacda oo reer ah in xabad lagu soo qoto lagu yidhi ma anaa dhintay anaa in adeerkeeda mseed say wax kaa yihiin marka waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah markii ay xaaladda cidda isku soo dhawaato oo labaday canug in laisku daro ay ayaa waxaa la samaynayaa martiqaada la samayni kadibna waxaa loo yeerayaa wiilka hooyadiis iyo gabadhii hooyadeed iyo gabdhii waxbaa isu imaadi waxbaa isu imaadaan wiilka waa loo yeeri iyo muxuu ahaa eh, aabbihiis oo kale ayuun ciddi la socota meesha markaa la fadhiisanaya majliskii kadibna gabadhii adeegaa loo soo dhiibaya adeegii la keenay ayaa loo soo dhiibi laakiin marka loo soo dhiiba waxaa weeyaan fustaan caadi ah xiranta dar caadi ahoo Eh, halka isheeg cambuurki guriga marka lagu joogay oo laakiin qoorta ay u banaanta qoorta way u banaanta oo madax timi inay leedahay iyo inay timi lahayn iyo mararka qaar moogta waxay noqon kartaa mid xiran ya marka eh, saasa hal maray marka u keeni shaahi markii dambena de way ka qaaday wixii intaas intaas marka duu ku arkan kara asaa u taallaa ood ku qanca haddii uusan waka waaya xadiidka marka ku saabsan in ama axaadiista ku saabsan inay bannaan tahay gabadha in la fiiriyo iyadoon la guursanin ka hore xadiidka u horeya waa saddex kun labo boqol iyo afar iyo soddonaad waa saxiix qaala alimam nas ala abarna abdiraxman ibn ibraahim alqurashi mowlaahuma iqatu xaafida mutqin qala xadaثna marwan ibnu mucaawiyat alfizari wa iqatu xaafida wa kana asma shuyuukh tadriis shuyuukh ayuu ku dhici jiray qaala xadaثna yaziid wa ibni kaysaan alyashkuri wa mowlaahum saduuqun yukhti can abi xaazim sulaymaan alashjaci alkuufi waa mawla ciza gabar la yihahda alashjaciya ayaa xuraysay waa iqa can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayra khaطba rajulin baa wuxuu doonay imra'atan haweeney oo min ansaar ree ansaareed ayuu doontay inuu guursada faqaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm hal nadarta ilayha miyaad iska fiirisay gabadha ma soo aragtay oo ma iska eegtay qala wuxuu yihi laa maya faamarahu nabigu wuxuu faray sal slm an yandura ilayha inuu soo fiiriyo gabadhi oo iska soo arka waxaa laga yaaba gabadhi sibaad ka malaysanaysay marka gurigaas kugu timaadaanna inay si kala noqoto mar gabadhiina ninka iska fiiriso isagana iyadaa iska fiiriyo sidaa weyaan xadii saddex kun laba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasaci akhbarana moxamed ibn cabdilcaziiz ibn abi rizma alyashkuri waa mowlaahum iqa qaala xadaana xafs ibn khiyaas annakci waa iqatu faqiihu tagayara qaliila fi aakhirihi qaala xadaana caasim ibnu sulaymaan alawal waa iqa عن بكر بن عبد الله المزني وثقة ثبت جليل عن مغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال وحير مغيرة خطبت وحن دوني امرأة هويني على عهد رسول الله نبي زمنك صلى الله عليه وسلم فقال النبي نبي نبي صلى الله عليه وسلم أن نظرت إليها من يسكس وفيرس قبل أو تفعرت قال وحير الله ميا قالوا فانظر إليها سؤك فإنه إيجتان كاس ood ku soo qanacda ayaa ajdaru ku haboonaan badan an yudama in la joogteeyo xiriirkiina inuu joogtooba iyo isqabitaankiina baynakuma dhexdiina inaad wada joogtaan ood sii wada noolaataan oodan isfurin inaad marka hore isku qanacdaan oo is aragtaan ayaa ka qayb qaadanay ayuu nabig sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka in lais arka waa loo waa la ogoliya dumarka in la fiiriyo ajaanibta ah iyadoo oonan guur laga rabin oo toos indhaha looga taago ama ishor fadhiisto la sheekaysto oo muxuu aha la wada qosla ma banaana waa xaaraan ma banaana waa cawra aad daawanaysa oonan banaanayn laakiin xaaladda guurka aad gabadha ka rabtay dhabkaa tahy inaad muxuuha aad fiiriso ilaa aad ka ogaato qoftan inay hab ahaan kuu qancini qurux noqotaya midab noqotaya dhan walba noqotaya inay ku qancini ood muxuu ahaa is-anfacaysaan ilaa aad kaga qanacdo macnaheeda maa hor fadhiya maanta ildhaha kuwa saas ugu taag maaha saas maaha macnaheeda maaha marka laakiin haddii xaaladaas laga gudbo oo marba aad gabadhii markaad aragta wejigeedii iyo muxuu ahaa muuqaalkeeda aad aragta kadibna aad iskaga noqnoqoto iska horfaiso iskaga noqnoqoto dembi aad gelaysaa ayada lama ogola marka nadariga ama nadarada sharciga ah taas weeyaan waa tan qofta aad ku arkayso muuqaalkeeda iyo midabkeeda iyo jooggeeda aad ku arkaysa weyaan iyo wixii inaad ka aragta aad doonaysid oona sharcigu kuu baneeyey laakiin wix intaa ka dheeri ah in lahaa la wada qosle iyo beryahan waxyaaba socdo ad aragteen waxaad arkaysa laba qof oo lagu leeyahay waxay wada socdaan lix sano shan sanay wada socdaan afar sanay wada socdaan sanaday wada socdaan wili gabar saaxiibowa waxaas wax jira maaha diinta ilaahay ma qabto subxana wa tacala waa gaalada dhaqankeedii oo la soomin guuriyey marka hebel saaxiibtii iyo heblaayo saaxiibteed kolleyba baab khatar ah wa dadaana kusoomaali ah oo kolleyba in badan oo idinka odayaasha ogsoontihiin yacni xaaladaha la maray oy soomaali intay burburin ka hore soo martay dhaqankaas ayaa muxuu aha aada xoog ugu jiray diintana xooggaa maanta ilada ma ayna jirin xaalado adagoo marka khatara dhacayay lidaalika burburka asbaabta nagu riday waxaa ka mid ah aan isleeyahay laga yaaba inay noqoto muxuu ahaa suuragalla in ay arintaa dhacaysay oo annagana aan dheg jaraq loo siinin amaba inta muxuu ahaa ka hadlaysay ay aad u koobnaayeen ila munkarka markuu dhaco waxaa la rabaa culayska uu leeyahay in inkaar intaa leeg iyo diidme intaa leeg ay ka hortagta ayaa loo baahanya hadda waad aragteen eh, social media ad ku aragteen heblaaya hebel ay saaxiib la tahay hebel heblaayu saaxiib leeyahay oo hadda beryahan sanadkan ay bilaabatay inta hadda aan ku arkay social media sanadkan hadda aan ku jirno oo labada kun iyo ko iyo labaatanka ay bilaabatay sanad walba waxbaa bilowmay munkaraadka sanadka waxaa bilowday laba kun iyo labaatankii waxaa bilowday xijaabka oo dirac ah ayaa bilowday aad ogeyden oon sheegnay inuu bilowday haddana waxaa sanadkan bilowday oon social media ku arkay dhowr hal iyo laba iyo saddex aanan ahayn caadi saaxiibnimo hebel iyo heblaayo ayaa saaxiibo ah oon lala gabanayn oo banaanka lala imaana kuwaan banaanka samaynaa iyo waxyaabaha nooc gogol dhaafku muxuu ahaa inay samaynaan jilaan iyo waxyaaba hadda aad u qaab darnaa beryahan kusoo badanhaya social media arrimahaas marka waxay u baahan yihiin in dadka ayaga laftirkooda hawshaa samaynaa waa dad muslimiina ah. gabdhaha waa muslimaad wiilashana waa muslimiin laakiin shayطaan baa ka qaalib noqday iyo taqliid اlacma ayagoo indhaaan indhaha mxuuha aanan lahayn ayay gaaladaas ka taqliidina waxay samaynayeen marka in looga digo oo laga celiyo oo lagala taliyo oo ataa hataa haddaadan aqoonin komentiyaalka iyo meelahaas loogu qoro mxua si gooni ah inta brafid looga galalayo ruuxaas kuma fiicne waxaad yeelaysaan ka jooga la dhaha ayaa fiican ilan munkarka nacam Ah, beryahan waxaasaa bilowda ayadna waa run in gacmaa la isqabsado garbaha in la isqabsado mararka qaar waxaa weeyaan markaad tirahda war waase wax yihiinna wiilka maba kula hadlaya waa xishoonaya adi adunka waxad miyaad aragteen markii aad tirahda war saan ma habbooneen waxaad yeelaysaan haddii ay walaashaa tahay iyo haddii ay xaaskaada tahay xitaa jidka inaad garabka ku qabsato ama aad ma habboon waa lagu tuhmi nin waxaa lagu malaynaya mxuu gabar ajnabi garabka haystaa lagu malayne markaad tirahdo intaadan isaga hadlin iyada looyarada soo boodi walaalkeen walaalkeen walaalkeen saad yeelan ma gabadha la murin kartaa asiga tagi ur oo weliba muxuu ah xishoodka xagga soo dhigatay oo indhahays gal ka soo bixinaysa bismi illaahi araxmaan iraxiim waaya baabu baabu taswiiji guur la guursado ama la guuriyo fii shawaal bisha shawaal ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid saddex kun laba boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mat akhbarana cubaydillah bn saciid asarksi wa iqat suniy ma'muun qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan aلthawri qala xadaثani ismaaciil ibn abi ibn umaya ismaaciil ibn umaya wey alqurashi mowlaahum iqat tabt can cabdilaahi ibni curwa ibn zubayr cabdillahi ibn curwa ibn zubayr weli ma soo marnay meelaan ku soo marnay ma xasuustaan insha allah hal mar yani ibn zubayr faamilka cajiib wa aabbihii janna loogu bishaaray ma garateen cabdulahi bn zubayrna waa taqana waa saxaabi jaliilka ahaa ninka la yidhaahdo curwana waxaa weeyaan taabiciinta culimmadoodu ahaa oo faqiiha ah, oo inaba caadi ahayn wiilkiisana cabdulahi firiya cabdulahi bn cumr zubayr cabdulaahi ibn curwa ibn zubayr waa iqatun habtun faadil marka waa waa dad isdhalay oo kulliba diin iyo dadnimo isku dhalay aabbahood janna loogu bishaaray ya hishaamna ku daraxsanta hishaamna curwa waa caalim asna faqiiha marka waa fahmi aan idnaba caadi ahayn xaqiiqatan ilahi subxana wa tacala awlaada noo wanaajiyo can urwat ibni zubayr can caaishata radi allahu tacala canha ardaaha qaalat waxay tiri umuna caaisha tazawajanii rasuullah nabiga al ayaa i gursaday sal slm fii shawaala bishawaal ayuu imahersaday wa udkhiltu calayhi waxaan lii geliyey fii shawaal bishawaal oo muxuu meherkiina wuxuu dhacay shawaal aqaldalkina shawaal ayuu dhacay wa kaanat waxay ahayd caaishatu caaisha tuxibu mid aad u jecel an tudkhila nisaaha gabdhaheeda iyo dumarkeeda ay arooska u dhisaysa inay hoysa oy aqalkii zawjiyada gelisa fii shawaal bishawaal ay jeclaan jirtay fa ayu nisaa'ihi naagihiisa nabigeena sal sl toodeeba kaanat ahayd axdaa mid ugu dheef badan amaba ugu dhowaan badan minii ani xaggayga ay leedahay radia allahu taala ardaha bisha shawaal nimanka jaahiligaha waxay aaminsanaan jireen in waxaa weeyaan ciddii isguursata ay kala dhimanan oo ama haweenaydaa dhimani ama ninkaa dhimani caqiide noocaas qabeen umuna caaisho marka caqiidadaas ay caddaynaysa inay waxba ka jirin waxay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama waa isfurayaan ay dhihi jireen nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishawaalow imehersaday uuna i aroosay soo maahan gabdhaha ayada ay wax u dhistana iyo reeraha ay hoynaysana ay ka tahay mas-uulkana sidaasoo kale yeeli jirtay waxay leedahay marka aniga shawaala lii guursaday nabigeenana calayh sala slam qof iiga dhowaan badnaa amaba agtiisa qiimaha aan ka joogay oo dumarkiisa kamid miyaa taqaanaan saasay leedahay radia allahu tacala canha wa lidalika bishan shawaal waxaa weeyaan ramadaanka ducadiisa iyo waxyaaba badana jiro oo cido badan waa isguursadaan weliba khaasatan gobolada guurar badanaa ka dhaca ma aqaan hadda corona inuu waxyara hakiyey waa laga yaaba nairobi iyo meela lamidka baab khiba doonid la doonay baabkan u baabiya fi nikaaxi markii guur la rabo in doonis laga hormaris laga hormariyo ayuu baabkan u sida dhaqanka hadda aan samayno saddex kun laba boqol iyo sideed todoba iyo soddona xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai cala tl akhbaranii cabdiraxmaan ibni moxamed ibnu salaam laa ba'sa bih qaala xadaanii cabdusamad ibn cabdilwaris atamimi mowlaahum waa saduuqun habtun shucba qaala samictu abi abiisu cabdilwaris ibni saciid ibnu dakwan wa iqaة habtun rumiya biاlqadr walam yahbut canhu qaala wuxuu yihi qaala xadaana xusein ibn dakwaan mucalim ayaa noo warramay wa iqaة rubama wahim qaala xadaanii cabdullahi ibn burayda ibn xusayb wa iqa qaala xadaanii caamir ibn sharaaxiil الshacbi wa iqaة faqiihu mashhuur anahu caamir ibn sharaaxiil الshacbi samica wuxuu ka maqlay faaimata binti qays binta qays faaima binti qays ayuu ka maqlay radia allahu ta ardaha wa kaanat waxayd min almuhaajiraati gabdhaha soo haajira alwal ee weliba horeeyey oo xilligii hore soo hajiray ay ka mid ahayd qaalat waxay tihi khaabanii waxaa isoo doonay cabduraxmaan ibni cawf ayaa isoo doonay fii nafarin koox oo min asxaabi rasu rasuulka alla saxaabadiisa ka mid a koox ka mid ah ayaa mxuu ah isagoo ka mid ah ay soo dooneen kow wakhaabanii rasuula nabiga alla wuxuu ii doonay calaa mawlaahu kii uu xoreeyey usaama bni zayd ayuu ii doonay waqad kuntu waxaan ahaa xuditu mid loo sheegay ayaan ahaa ana rasul rasulka al sl sl qaala wuxuu yidhi man axabanii qofka i jeclaada falyuxiba usaamata usaamaha jeclaada inuu yidhin oo ay soo gaartay falamaa goortii kallamanii ii warramay kallamanii ula hadlayda rasulka rasulka al sl slm qultu waxaan idhi amrii amarkayga biyadika gacantaada ayuu nabello ku jiraa fankixnii man shita qof alle qofkaa doonta ii guuri marka hore abcan waxaa weeyaan hadalka way soo celcelisay laakiin khulaasadii halkaanuu noqday marka hore munaaqasha dhexmarta iyada nabiga inay xoogahoo laga yara dhaafo inay jeclaatay waana noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala waxay ku tiri qultu waxaan ihi amrii amarkayga biyadii gacantaada ku suganya faankixnihii guri man shita qofkii aad doonta nabi allow qala wuxuu intaliqii aad marka iyadaa lasoo furay ciddadii ay ku jirtaa intaliqii aad ilaa ummi shariik haweenayda layidhaha ummu shariik aad waa ummu shariik gabadha ummu shariik la yidhahdana ama haweenaydaas imra'atun haweeney ee ahayd haniyatun ee hodan ah oo meel ansaari ree ansaarayda nafaqati nafaqada iyo waxbixinteeda aad u weyn tahay fii sabiil lah jidka alla caza wajal ilaa maanta la sheega la ammaanaya yanzilu calayha adayfaan addiifaan dadka martida ah oo magaalada ku cusub ayaa ku degi jiray faqultu waxaa cunno ay siinayo marka ay dejinayo faqultu waxaan idhi saafxal nabi alla waan yeeli halkaas aadoo gabadhaas haddee raashiinkaadii noloshaadii qabanan waa mogta qaala wuxuu laa tafcali hayeeli isla markiiba nabiga wuxuu yirmaya hayeeli jooj fa ina uma shariik uma shariik kaiiratu diifaan martideeda aad u badan fainii aniga akrahu aan nacaya an yasquطa inuu dhaca canki xaggaada khimaaruki xijaabkaada inuu kaa dhaca khimaarka iyo gambada iyo waxaas inay kaa dhacaan ka baqayaan aw amaba yankashifa athawbu marada uu ka faydmo ay ka faydanto can saaqayki labadaada gomadood oo maradaada qof guri jooga waa taqaanaan xijaab laguma taagnaanay oo fa yara alqowmu dadka martida ay arkaan minki xaggaada bacda maa takrahiina waxaa necabta qaarkood oo dumarka haweenayd in waliba ahludiinka ah abadan ma doonaysa marka waxaad necab tahay in lagaa arka inay ka arkaan laga yaaba kadibna aad dibsato walaakin warka lagu laabay intaqili u wareeg ilaa bni camiki in adeerka cabdilaahi ibni camr ibni umi gurigiisa aad wa huwa isagana rajulu waa nin oo min bani fihrin reer bani fihri ah faintaqalat ilayhi isagay u wareegtay meeshiisa ay ku cidotirsatay waana soo marnayo indhool inuu ahaayo xaaladii xali ayaan soo marnay iyo habeenadii ka horreeyey xadiidkan marka waxaa laga qabanaya haweeneyda inta aanan la guurinin ka hore waa in doonid lala imaado oo la doonta inay dhib lahayn amaba mashruuc ay tahay ayaa laga qaadanaya baabu nahyi reebidiskara ayuu baabkan u baab yahay an yaktuba arajulu ninka inuu doono calaa khibati akhiihi walaalkiis haweeney u doontay oo haween muxuu aha loo doonay inuu ka daba doona inay xaaraantan la ogoleen ayuu baabkan u baab yahay xadiidka hore iyo axaadiista noo imaan donta maxay ku duwan yihin xadiidka hore gabadhan ragga nin walba u rabaa waa garmaamo in saca tacbiir nin walba u rabaa waxaa weeyaan mid hadda ay u leexatayna oo ay gooni ahaan ay tiri karaan rabaana lama hayo mid bay muxuu ahaa markay xaaladda nooca tahay waa suuqoo kale marka hadda suuqa badeecada la keeno nin walba caadi oo la gorgorayni oo muxuu ahaa kun shilin aniga shan boqol iga dhigo dar kun iyo shan boqol laba kun shan kun soomka soom ayaa la yihahdaa taas ayada ma ahan ulis maaha waana noo imaan doontaa insha allah tabarak wa tacala marka haweenayda markii ay iswaafaqaan ninka oy u iilato oy muxuu ahaa tira khalaas aan isguursanna in dhexdooda la galo oo la kala tuuro oo mid kale ula boodo tan ladiida taas wa laakiin markay haweenayda halkaa taallo oo waxaa weyaan nin al ninka rata xur rabto inay guursato marka marka ayada waxaa weyaan ninka un tabbadi ilaahayna subxaana wa tacala qabla dalika uu u nasiib u calfa ayaa guursani markaas ma noqonaysa nahyigaas sooma gelaayo marka faatima ay raggan soo doonayeen oo iyada soo aadayeen waa shukaansigi in sax tacbiir xadii saddex kun laba boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasa al akhbarna qutay ibn saciid ibn jawiil ibn طariif albaqrani wa hiqatun tabt qaala xadaثana layth ibn sacd wa imaam ahli misra can naafic cabdillahi bn cumar wa hiqa can cumar radi allahu taca anuma can nabi nabigena wuxuu ku ri sal sl qal nabigen wuxuu yidhi laa yakhtubu ma doona axadukum midkiin calaa khibati bacdin laa yakhdubu ma doono axadukum midkiin calaa khibati bacdin barkiin doonitaanku meesha uu doonay ma doono weyaan laa yakub yay u qoranta oo bisukuuni alba ma haysaan laa yakhdubu ma doono wa waxaa weeyaan waa khabar oo laakiin bimacna inshaa wa laa yakhdubu ma doono oo ka dhigan myuusan doonin wa nin gabar marka la doonay oo la bixiyey oo la ogolaaday ayaad ogolaatay inaad ka daba doonto maya waa ka dhaqaalo badanahay waa ka qurux badanahay waa ka aqoon badanahay waa ka qaraabasanahay maya ma soconaysa agga dhig waa kulli qal اimam abna mxamed بn mansuur aljawاز wa wسacيid بn cabdالرحman اquraشhi wa qal wxa yh xadثna sufyaan ibn cuyeyne can الزhri can sacيid ibn musayb can abi hurayraa radi اlah ta q abi hurayra qala rasu s sl sm abu hurayra marka inuu yidhi lafdi ahaan qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah alay slam wa qaala muxamed labada raawi oo imaam الnasaa-i uu ka wariyey mid maxamed ibn mansuur midna waa saciid ibn cabdiraxmaan marka saciid ibn cabdiraxmaan wuxuu yidhi can abi hurayrata qaala qala rasul sl slm wa qaala muxamed muxamedna wuxuu yidhi bedelkii can abi hurayrata can الnabiy sal slm lafdiga ayay ku kala duwan yihiin dadaalkooda iyo taxarigooda fiiriya can nabi nabig ka wari sal slm inuu nabigeena yidhi laa tanaajasuu war haisfullisina ya haisfullisina oo nin wax muxuu ahaa u gatay amaba ay iswaafaqeen hafullisina weyaan walaa yabic yuusan u iibinin xaadirun mid magaalo jooga libaadin mid banaanka ka keenay becsharo yuusan simsaar u noqonin oo dadkii asaga dhexdiisa usan gelin haddii qofka aan la khiyaamaynin wa walaa yabic irajulu qofka yuusan u iibinin walaa yabic yuusan gedin alrajulu qofka calaa bayci akhiihi walaalkii wax u iibsaday ama wax aad dhammaystay yuusanku dulfulisin waa isku mid tanajashka najashka i kan aad uma kala fogo walaa yakhtub yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii meeshii uu doontay oo la siiyey ama loo ogolaaday walaa tas'al mar'atu haweeneed yayna weydiisanin alaaqa ukhtiha walaasheed in la furo litaktafia inay rogato maa fii inaaiha waalkeeda wax ku sugnaa laba gabdhood oo laisla qabo mid inay tirahdo fur naagtaan haddii aadan furnaan way furaysaa mararka qaar waxaa laga yaabaa ninka laba haween ama saddex ama afar inuu qabo midaa marka laga yaabaa in nin qalbigiisa ay xaggeeda aad u leexdo walan tastaiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum ya walan tastaiicu an tacdiluu bayna nisai walow xarastum falaa tamiluu kula اlmeyli fatadaruuha kalmucallaqa soo maaha marka waxaa laga yaabaa mid inay ta badantaa laga yaabaa ya xataa inay ka qurux badneen laga yaaba kuwan kale laakiin inay ka tab badan taha laga yaaba ay ka aftahansan tahayoo ka soo dhoweyn badan tahayoo ka dabci wanaagsan tahayoo ama ka nadaafad badan tahayoo ama ka gaarisan tahay biluqatikum marka jawaani badana ninka raggan waa masaakiin la socda dumarka hadda koran u sheegay ragga waa masaakiin carruurtan yaroy bagga ku hayaan oy naaska siinayaan iyo ragga waxaa tabar daran ragga masaakiin wa maxaa u daliila nabigeennaa sheegay sal allah alay slam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lidilubbi min daakuna alxazimi min ixdaakuna soo nabig mudih ala sl slam weligey dad idinka maskax yar oo waxaa weeyaan inka diin yar oo haddana ragga kan ugu badnimada badan oo ugu muxuu ahaa caqliga badan caqligiisa markiiba meel agga agga lag agga loo tuuri ya ina kaydakuna cadiim marka waxaa laga yaabaa gabadhaas inay nowca maa ninka ay aada iskugu dhow yihiin kadibna ay tirahdo aniga iyo heblaayo ka mid abadan ma soconayso haddii aad rabto inaad ila joogta ila ogsanta mogta qalbigiis meel fog gaare wxuu dhan saasay gacanta ugu qabatay nabigeena taasuu diidaa marka abadan yaa yeelno nabig ilah sal l sl arrinta ayada si ay u rogoto nafciga iyada gabadha kale ay heli jirto inay soo rogoto darteed yay u samayn ayuu nabiga amar ku bixina sala allahu calayhi waali wasalam ama diidaya in arrinkaa la sameeyo xadis kun laba boqol iyo afartanaad waa xadis soyaha ah. qala imam nas abarna harun ibn cbdillahi xamal wa iqa qala xadaثana macna ibn ciisa alashjaci wa iqatu tabt qala xadaثana malik ibnu anas ibn abdalhijr alasbixi weeyaan waa imaamkeenii alimam shaafici sheekhiisi wala socda xa xagii ku taxwiiliyey wاlxaariث ay xadaثana xaariث ayaa noo warramay ama akhbarani xaariث baa ii warramay ibnu miskiin qira'atan caleyh waan asmac can ibn qasim cbdiraxman qasim cutaqi wa iqa qala xadaثanii malik ibnu anas ibn abdalhijra can muxamed ibn yaxya ibnu xabaan wa iqat ma bikasr a mise bifatx a xabaan oo idinma qorno an cabdiraxmaan ibn hurmus alacraj waa iqaة habt can abi hurayrata radi allahu ta ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi laa yakhtub yuusan doonin axadukum midkiin calaa khidbati akhii walaalkii meesha uu doonay oo la siiyey ama loo ogolaaday yuusan kaga daba tegin xadii saddex kun laba boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas akhbarna yunis ibn cabdilacla asadfi waa iqa qaala xadana ibn cabdilah bn wahb almisri waa iqaة xaafid قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي واثقة عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحيري لا يخطب يسن دون أحدكم مثل على خطبة أخي ولالكي دونيستان كيسا حتى ينكح إلى أكجور سده أو أما ويترك ويسقطها gabadha haddii marba la doono oo la bixiyo farha la gelin annaga soomaalida beriyaha waa la raystay beriga hor dhibaato badana jiri jirtay dhibka waad garanaysaano gabadha waa la dooni weliba dhaqanka soomaalida waa taqaanaan oo kala duwan yahay laakiin iskugu biyi shumi gabadh xoolo badan laga bixiyo waqti badanoo la daba socdo intaasaa loo bannaan jiray marka ama geel ha laga bixiyo ama qoray ha laga bixiyo ama waxaa weeyaan faras ha laga bixiyo gobollada soomaalida kala duwan yihin marka amaba eh, eh, lacag ha laga bixiyo ama dhar ha laga bixiyo wamaa ilaa daalika marka gabadha muddo ayaa la daba soconay mararka qaar waxaa laga yaaba gabadha markay dhalato intay umasha ku jirta in la doonaa laga yaaba weligii ma tawaqacaysaa arintayda ya ragga la jecel yahay waxaa la samayn jiray odayaasha iyo culimada iyo akhyaarta waxaa la jiray markuu cidda imaado gabadhan todoba biri ka horay dhalatay marka adinkaa idin joogtaa ogaada saasaa la jiray ya marka dhaqan noocaasaa jiri jiray oo cajaa'ib badan ya magaad alkun axsant marka muddadaas marka la doona gabadhi waxaa laga yaabaa inay marka hawshaas ayadaba damba ka lahayn oo doonitaankaasba ayada cid wargeysay iyo haba yaraatay aynan ka warqabin marka ninkiina xoolo iyo wax ka walba ka dhammaadeen weliba waxaa laga yaabaa xataa arooskii in la dhigo oo gabadhi maalintii in la hooyay ay ahayd oo ciddeeda lagu hooye ama ciddeeda loo geeye ninkeeda loo geeye ayaa kasay u yeelayaan kasay ku xumayn galabtii laftigeeday la baxayaan dafaa laga siini lala ordi meel fulan baa la geyni habeenkii ninkan sugayba nin kale muxuu ahaa hawshiisa hawsheeda ku jira baabkaas waa dhammaaday marka laakiin hadda alxamdulillah waa laga raystayo inta beledka iyo wadaadadan ay aad u qayliyeen beled xataa ma beled kalama duwneen aad bay u jiri jirtay oo magaalooyinka waa laga qaadi jiray kolley wax badan xaadirteen ad ogsoontihiin marka xitaa magaalooyinka markaa magaalo la degan yahay culimada iyo ragga wax mahariye oo masaafada wax ku mahariye meelaha waxay degi jireen oo masaafatalqasriga ay siddeetan iyo saddexda kilomitr halkaasay u degi jireen ya halkaasay u degi jireen marka laakiin hadda alxamdulilah waa laga raystayoo qofki inuu un si un loo habeeyo mooyane waa waa waa ma aada uma dhib badno xaaladda waa iska fududaatay nacam waaya baabu khiطbaة الrajul ida taraka اlkhaaطibu aw adina lahu baabu khibati baabu khiطbaةi الrajul ninka inuu doonta gabadhi idaa taraka hadduu ka taga alkhaaibu kii horaan u doontay maxadiidaa dhiman saddex kun laba boqol iyo laba-iyo afartanaad akhbarana qutayb bn saciid qaala xadaثna qundar wa maxamed bn jacfar iqatu saxix kitaab can hishaam bn xasan alasdi waa iqa can maxamed bn siriin waa ninka la yidhi laa yudalis intaad soo martayn isaga qof aan ahayn ma ka maqashan weli oo hadalkaas muxuu ahaa iqatun habtun faqiihun nacam ya maxamed bn siriin kuma qorno kuma qorno ya waa <laughs> kaa dhuntay ara gu dhici jirtay xadiidka nambarkiisaan kuu sheegi waa saddex kun laba boqol iyo ko iyo afartan ayaan akrinay saddex kun laba boqol iyo laba iyo afartan أخبرنا qتيب بن سعيد قال xدثنا غندر عن هiشام بن حسان الأزدي وثقة عن محمد بن سيrين وثقة ثبت فقيه وكان لا يدلس can abi hurayrata radi a ta an nabi nabig n wu sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yakhطub axadukum midkiinuusan doonin calaa khidbati akhihi walaalkiis doonitaanka u doona yuusan doonin baabu khidbati rajul ninka doonitaan uu doono idaa tarakat u isaga taga alkhaaibu ninka wax doonaya oo adina lahu u idmo hadduu yidhi aniga waxadyeeli aniga waa hawshaas waa ku idmeye iska adna doono aniga khalaas waa amaba isaga tago oo xataa muxua usan waxba u sheegin inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabay saddex kun laba boqol iyo saddex iyo fartanaad ilan gabadha uma xirnaanaysa waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي على بن إبراهيم بن حسن المسيسي واثقة قال حدثنا الحجاج حجاج بن حمد الأعور واثقة ثبت لكنه تغير في آخره لما قدم بغداد قال قال ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج سمعت عن كما نافع عن مولى عبد الله بن عمر يحدث سوى كورمي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان وحوه هذا عبد الله بن عمر يقول من هذا نهى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع إنه إيبيو بعضكم بركين على بيع بعض qaarkiin kale waxay iibsadeen inuu ku dul iibsado nabigeena wuu diidi jiray walaa yakhtubu arajulu qofkana ma doona calaa khidbata akhiihi walaalkiisa doonitaankiisa xataa yatruka alkhaaibu kii wax doona ilaa u iskaga tagay qabla hortii aw yadana lahu idnu waxyaabaha hadda dhaca waxaa ka mid ah runtii eh, in dhib badan oo ka imaadanay khatar tahay aad waxaa loo jecel yahay oo dadka ay aad u jeclaadeen ilahay fadligii subxana wa tacaala islii guryaha ku yeela iyo boosaska in la iibsado khaasatan meelaha laga yaaba inuu qofka intuu lacag ku iibsado kadibna dukaamihii iyo falaadyadii ama shaqaaqdii lasii iibiyo marka waxaa laga yaaba qof inuu iibsado oo mid kale ku dul falliso hakada mxuu ah wamaa ilaa daalika oo khatar ay ka dhacdo waxaama ka yaabanahay in xataa dil marka dambe dadka ay ka gaarto xaalado culus oo noocaas ayaa dhacaan marka waxaa arrinkaas dhibkaas kulli waxaa keenay dadka waxayna ku dhaqmin xadiidkan nabigana wuxuu le sal allahu calayhi waaalihi wasalam an yabiica nahaa rasul la sl sl an yabiica bacdukum calaa beyci bacdin waa walalka xaalado adag oo mar dhaxad laga sheekeynaya hadii sidii lagu sheega ay u jirto waa runtii waa dulmi cad oon geed looga soo gabanin oo adduunkana dulmaada aakhirana dulmaada qofkan laga yaaba inuu ilaah subxana wa tacala barako badan kaga qaado marka arrimahaas ha layska ilaaliyo in qof walaalkaa wuxuu gartay ama wax uu qofkan kula heshiiyey dhammaysteen inaad dabaurfurto faraha kala bax ilah baa ku rasaaqi meel ka khayr badan buu ilahi kaaga yasaray subxana wa tacaala man taraka shayan lilaahi cawadahu allahu khayra minhu weyaan xadii saddex kun laba boqol iyo afar iyo afartanaad xadii saxiix isnaada imaamku wuxuu leey alayh raxmat ullah akhbaranii xaajib ibnu sulaymaan ashaybani mawlaahuma saduuqun yahim qaala xadaثana xajaaj ibnu xamd lacwar waثiqa habta lakinahu tagayara fi akhirihi qabla lama qadima qala xadaثna ibn abi diib wa moxamed bn cbdiرaحman bn abi diib wa iqaة faqih faadil can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii wayaziid ibn cabdilaahi ibnu qasiid alacraj wa iqa can abi slmة bn cbdiرaحman wa iqaة faqih can xaariث ibn cabdiرaحman alqurashi wa saduq can muxamed bn cabdiرaحman ibn hawban alquraشhi mowlaahum wa iqa anahumaa labadooda sa'ala waxay weydiiyeen faatimata binta qaysin radia allahu taala ardaha can amriha xaaladeeda wax ka weydiiyeen xaaladii guurkii berigii usaamo markii lagu daray xaaladaas wa ka wareysa maogtahay sideedaba qof bay wax ku dhacayaan kadibna saxaabadii aan joogin isagay cilmi soo dooranaan faatima binta qays marka arinkan xukunka xadiidkeeda meelo badan baa ayuu ka gelayaa arinta nikaaxa marka raggaas taabiciinta ayaa waxay weydiin jireen ayada loo imaan jiray oo masaladaas guriga nabigeena ala sl slam waxyaaba ka dhaca oo ninka iyo xaaskiisa dhexmara caaisha loo soo doonan jiray xukunkaas wamaa ilaa dalika marka arintaas ku saabsan howlahaas alaaqaas baainka ah nafaqada iyo suknaaga iyo guriga haweeneyda saddexda lagu furay maleda mis ma laha adoon nin ahaa iyo gabar quraysheed ma laisku dari karaa mis waa maya axkaam aad u badan ragga waxaa weyaan ninka haddii ceeb uu leeyahay oo waa noo iman doontaa oo lagu weydiiyo lagu yihahda waxaa weyaan hebel ayaan gabadhayda ku dari rabaa amaba gabadhiiba ay tirahda hebel ayaan guursan rabaa ama wiilka u yihahda gabar fulaan ayaan guursan rabaa waaad ka taqaana maxaad ka taqaanaa ceebtiis inaad sheegi karto si fiican loo sheega oo ladhihi ceebtaasuu qabaa ogow ama ku gal amaba kaga joog oy qiimo ay noqonaynin xan ay noqonaynin kulli xadiidkan waxaa laga qaadanaya fatima binti qays radia allahu tacala anadaha iyo axaadiista la macnaha waayahay anahuma labadaas taabici sa'alaa waxay weydiiyeen faatimata binta qaysin can amrihaa amarkeedii furiinkeedii iyo guurkeedii dambe iyo xaaladii ay martay wax ka weydiiyeen faqaalat waxay tiri allaqanii zawjii ninkayga i furay wa kaana wuxuu ahaaday ninkayga yarsuqunii mid iquudiyo oo ibiila acaaman cunno oo fiihi shayun ay wax ku sugan yihin yani cunno aanan munaasab ahayn waa noo imaan doontaa qamadii yar ayuu muxuuaha ku ag rag buu weliba ugu soo dhiibay isaga yman iska jiray faqultu waxaan idhi wallahi allan ku dhaartee lain kaanat lii nafaqatun haddii nafaqa ay ii sugan tahay oo sharciga nafaqo ii ogolaaday iwa sukna deegaan laa tulubanaha waan dalbi on dalbi on dalbi waaan wax dheeflama aan waxaan macayin waa wax jira maaha haddii aan lahayn waa baabka lakin haddii baan xaq aan leeyahy sukna haddii saddex liigu furay oon leeyahay deegaan intaa ciddadeeda ka dhammaanaysa biilna aan leeyahay waan doonani waxaan ima anfacayaan qamyadii dhowrkoo kiila soo tuur ma soconays kow qaalat waxay tihi marka walaa aqbalu hada waxaana ma aqbalay faqaala wakiilu kii wakiilkaa loo soo dhiiba wuxuu yidhi laysa laki sukna walaa nafaqa deegaanna ma lihid nafaqana ma lihid haddii marba saddexdaada ay ku dhammaatay qaalat waxay tihi faataytu nabiy nabiga sal slm fadakartu dalika arrinkaasaan u nabigu u shegay sl slam faqala wuxuu yihi nabigeena calayhi slat slam laysa laki sukna deegaan ma lihid walaa nafaqatu nafaqana ma lihid factadii cidatirso factadii cidatirso cinda fulaana heblaaya umushariigdan soo marnin ku cidatirso qaalat waxay tihi wa wuxuu ahaaday yaatiiha miday u tagaan iyada oy ku agnool yihiin oy ku nastaan oy ka cunto cunaan cindaha agteeday ahayd haweeney aad wax badan ay ahayd Eh, hadda beryahan waa iska yaraatay oo beriga hore oo magaalada nairobi lagu yaraa hadda alxamdulilah nicmo badana ka dhacday oo soomaalida ayaad ugu yarayd dadkana qaxootinimo iyo xirnimo iyo yani xaalado adag lagu sugnaa guryo hoo ah kooban oo runtii degan oo haddaba ay qaar nool yihiin ayaa lagu soo degi jiray oo ragga culimada o arkaysaan hadda magaalada jooga iyo dadka hadda wada shaqaysto oo dhaqaalaha hela iyo dad badan ay ka cuntayn jireen sufray lahaan jireen koleyba ragga qaar aad bay u garanaya inaan madaxooda sheeg muhiim maahan oo xaafaddan isli dhexdeeda un qeybahan naga fogeyn meelahan iyo meelahaasay muxuu aha ay joogi jireen oo marka yacni halkii faamiil wuxuu haan jiray gurigay kiraynayaan ilaa labaatan soddon dalabati cilmi ah iyo dad muxuu ahaa waxba aan haysano masaakiina oo quraacda iyo qadada iyo cashada la siin jiraan xasuusta kole ragga way soo gaareen weli inay jiraan hadda alxamdulilah dadkiyaa batay oo marka waxaa laga yaaba baahi aad intaa la eg berigaas inay jirin waa suuragal inay jirtana waa suuragalo cid hadda isu xilqaanto oo khayrka dadka ay samaynayeen eh, ka fikirta inaan jirin waa laga yaaba nin la yidhahdo sheekh yuusuf alcutayr hadda kahorna waa mar intaan ka sheegay oo asalkiisa waa reer laakiin sacuudiga waa sacuudiyaan oo jinsiya sacuudigu haystaa waa in ilaahay subxana wa tacaala uu nicmo iyo dhaqaalo badan ku manaystay ninkaas marka eh, madiine noqotay riyaad noqotayaaba eh, wuxuu leeyahay cuno la kariyo iska diyaara cunaa la karinaya mar geel baa la qali mar mxua tobanaad ayaa la qali shaqaalo joogta ayaa jira meel eh, lagu cunteey ayaa diyaar ah marka qofkii musaafir ah ama qofkii ay baahi ku dhegan tahay ama qofkii xataa hilib iska rabo oo mararka qaar moogta waa laga yaa xaafadada in hilib waxba ay oolin halkaas iska aadaya weliba si asagana waa dhex fadhiya oo nin hadda wixii inta mxu masaakiinta sii dhahamaan asagaa dhex fadhiyo oo dadka la cuniyo khidmada dhinac ka hayo oo xaaladii la socda waaa la shekh yusuf cuayr abraaj cuayr markaad maka madiina tagtaan guryo aad u weynaad kuleeyihi riyadna waa saas oo kale marka wuxuu ku camal falinka saga marka la waraystay wayucimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nucimkum liwajhi اllahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura dadkaas marka khyaarta oo magac dhabay inta noolna allah subxana wa taala xifdiyo caafimaadna allah siiyo khaatimadan allah suubiyo inta dhimatayna janat firdows allah siiyo waaya kadibna mhm. adi cidi tirso cinda fulanat heblaaya oo muxsinad ahayd qaalat waxay tir wakana yatiya asxaabuhu saxaabadiisa u imaan jireen uma qaala wuxuu yidhi ictadi ciditirso cinda ummi maktuum cinda ibn ummi maktuum cabdullahi bn maktuum agtiisa ku cidtirso fainahu isaga acmaa waa indhool faidaa xalalti haddii aad xalaalowda ood waxaa way ciddada ay dhammaata faadinini isoo ogeysay diniini isoo ogeysi oo hawshi faadiniini isoo ogeysi isoo sheeg waay qaalat waxay tihi falamaa xalaltu wartii ay ciddadii dhammaatay aadantuhu nabigaan ogeysiiyey faqaala wuxuu yidhi rasuulkeena sal slm waman khaabaki yaa ku soo doonay faqultu waxaan ihi mucaawiya mucaawiya abi sufyaan oo taqaanaan khal lmuminiin iyo wa rajulun aakhara nin kale oo min qurayshin reer quraysha ayaa isoo doonay faqaala nabi nabig wxu yh sl slm amaa mucaawiyatu mucaawiya miya fa inahu isaga gulaamun waa wiil oo min ulabaani qurayhin reer quraysh wiilasheeda ka mid a ah, laa shaya lahu waa nin gacmo mar waxba gacan ku maayo biil iyo waxba ma bixin karo kow waa shiid biluqatikum wa ama alaakharu kan kalena fa inahu isaga saaxibu sharin waa shar mid u saaxiiba laa khayra fiihi khayr ma lahan maxay ta macneeda yani waa faasid macnaheeda saas ma macneeda waxaa weeyaan ul ayuu wataa yani dilaawa yani naftunbuu kaa qaaday nasiibka walaakin warka lagu laabay ankixi guursa usaama usaama ibna zayd guursada guursa ayuu muxuua ku yidhi qaalat waxay tiri fakarituhu waan yar dhibsaday oo nacay fa qaala wuxuu ku yidhi dalika arrinkaa talaata maraatin fanakaxtu waan guursaday inay markii dambe guurkii ay usaamo guursatay aad iyo aad ugu barwaaqodayn ayadaa noo sheegi doonta insha allah tabarak watacaala oo dadka dhanba ay kor u wada eegeen baabun ida stashaarat ilmar'atu haweeneyd haddii ay shawr weydiisato amaba ay in lala taliyo ay weydiisato rajulanin ida istashaarat haddii ay la tashato almaratu haweeneydii rajula nin fii man yakhtubuhaa qofkii doona hal yukhbiruhaa miyuu u sheegay bimaa yaclam wuxuu ka yaqaan ninkaas miyuu sheegi waxay ku tihi muxuua gabadhi hebelan guursan rabaa ee ka warran waadna taqaanaa seed yeeli maka aan wasmix waad u sheegi waad u sheegi xadiid saddex kun laba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas an akhbirna maxamed bin salamat almuraadi wathiqa walxaarat almiskiin qira'atan alayhi wa an asmac wathiqatan tabt wa an wallafdu limuxamed mxamed ibn slm iska lafdigan can ibn qasim bdiaman bn qasim cutaqi can malik imam dar hijra can cabdillahi bn yaziid اmuqri waiqa can abi salmta ibn cabdiraxmaan waiqatu faqih can faima binti qays can faatimata binti qays radia allahu taala ardaha ana abaa camar ibnu xafs ninka la yihah allaqaha wuu furay albatta saddexdii buu u dhameeyey mid go-onoo khalaas noqosho aan lahayn wa huwa walxaal huwa isagana haa'ibun uu ku maqan yaman xadiidka hore noo soo sheegay faarsala ilayha wakiiluhu wakiilkiisii ayuu la soo dhiibay bishaciirin qamadi ao qamadi kusoo agtuuray fasakitathu wixii waa nacday marka waxaa nagala tagay tir wax jira maahane faqala wuxuu yidhi wallahi allaan ku dhaartay maa laka cayna min shay anna waxba nagu malihid sideedaba ixsaan baan kuu samaynayni fajaءat rasullah u timid sal l slm fadakara dalika lahu arrinkaas u sheegtay faqala wuxu laysa laka nafaqatu nafaqa ma lihid marba haddii ictidaa dhamaatay nafaqa ma lihid amaba ay cafan baa'ira haddii aad tahay faamaraha uu nabigu wuxuu faray an tactada inay cidda tirsato fii beyti umashariik umashari gurigeeda uma qaala wuxuu yidhi tilka taasay taho imraatun waa haweeney yakhshaa asxaabii saxaabadayda aad gurigeeda u tago way ka soo cuntayaan factadii cidda tirso cinda ibni ummi maktuum ina um maktuum agtiisa kusoo cidatirso fa inahu isaga rajulu waa nin ama indhoola tadacina hiyaabayka dharkaada dhulka dhiganaysa faida xalalta hadii aad xalaalodana fa aadiniini iso ogeysi qaalat waxay tihi falama goorta xalalta an xalaaloobay dakartu waxaan u sheegay lahu isaga ana mucaawiyata min abi sufyaan iyo abaa jahmin khaabaan inay soo doonin labadaa nin ayaan u sheegay faqaala rasul lah wxu yri sal slm ama abu jahmin miya falaa yadacu casaahu can qoortiisa usha kama dhigo waa dumarka aad u garaaca marka dadka dumarka dilo gabdhaha yaa la siini laga ilaaliyo ha laga ilaaliyo qaarna waxay leeyihin luqluqay u raadiyeen waxay leeyihin waa nin safar badanoo bakooradiisi ishiisbu wataa waa un socda laakiin sida hore ku cad falaa yadac saw naatiqihi wa mucaawiya miya fasucluukun waa yani faqiir ya cayr waa cayr cayr weeyaan laa maal lahu maal ma lahan walaakin warka lgu ankixi waxaad guustaa usaamata min zayd guursa fakarihtuhu waa nacay leedahay uma qaala wuxuu yidhi ankixi uma qaala wuxuu yidhi ankixi usaamata min zayd guursa fanakaxtu waan guursaday fajacala allahu alla wuxuu i yeelay fiihi isaga gudihiisa khayran khayr ayuu ilahay i dhex dhigay waqtabadtu bihi anigana mid kor loo fiiriyo oo weliba lagu xasto oo la janto ayaan noqday ay leedahay eh, radia allahu taala ardaha baabun ida istashaara rajulu nin hadduu eh, kaala tashto rajula nin ida stashaara hadduu la tashto rajula nin rajula nin uu la tashto fi haweeney hal yukhbiruhu bima yaclam haweeneyda wuxuu ka yaqaan muu ka sheegi nacam ayadna xadii saddex kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas abna mxamed bn adam aljuhani wa saduq qala xadaثna cali bn hashim ibn barid alxazaaz miyaa idiin qoran saduq yatashayac can yaziid ibn kaysaan alyashkuri wa mowlaahum wa saduq yukhti can abi xaazim sulayman ashci way wahiqa can abi hurayrata radi allah ta qal wuxu ja rajulin ba u yimid oo min ansaari ansaariyadi rasul rasulka u yimid sal slm faqala wuxuu yihi rasuulkeenna inii aniga tazawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney faqaala nabiyu nabigan wuxu yih sal slm alaa nadarta ilayha alaa nadarta maad eegtid ilayha iyada iska fiirisid faina fii acyuni ansaari ree ansaarood indhahooda shay waxbaa ku sugan gabdhaha ree ansaarood ansaarid indhahooda waxbay qabaan indhaha maxay yihin waa indho inay indho yaraan laga yaabaa indho yaryari amaba indhaha ay buluug ahayn zirqa ayaa ku jirtay amaba waa yaryarayn labadaba carabtana waxaa weeyaan alxawraa gabdhaha indhaha muxuu ahaa waaweyn ayay aad u jeclaan jireen lidaalika rabbigan subxaana wa tacala markuu gabdhihi ahli jannaha wuxuu leeya xuurun ciin kaamhaali luluwi almaknuun gabdhaha indhaha yar inaan la guursan macneed maa la socda qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi wajadtu eh, nin walba mid indhainta eh, laga duu raadiyey indhaha yar ay guursani waaye haddii aad wax kale samayn weyda isku dar mid in weyn mid ilyar waaye taana aad uma jecla gabdhaha marka adinka meel noo ogolaada yihahdeen qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi wajadtu hada alxadiid xadiidkaas xadiidkan laftirkiisaan ku helay fii mowdicin aakhar meel kale can yaziid ibni kaysaan ninka laftirkiisa laga warina ana jaabir ibna cabdilahi xadaa wasawaab abu hurayra weyaan xadiidka marka musnadka jaabir in laga dhiga sax ma aha musnadka abu hurayra sihad u yahay saa weyaan haddii marka aad ku aragtay musnad jaabir xagga iska dhig xadii saddex kun laba boqol iyo todobiyo afartanaad waa xadii saxiix qaala alimamu nasir alay ramat akhbarana moxamed ibn cabdillahi bni yaziid alqurash waa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyne can yaziid ibni kaysaan can abi xasin can abi hurayrata ana rajulan inba araada wuxuu dana yatazawaja imraatan haween inuu guursada faqaala nabiyu nabig wxu sal slm undur ilayha iska eg fa ina fii acyun ansaari gabdhaha reer ansaar indhahooda shayan baa ku sugan yaraan iyo mxuu ahaa buluugba beryahan bulug waa la raadiya qaar waxaad arkaysaa kuwa reer Yurub indhooda bulug raadini oo sida arigi ku dhagsani muxuu ahaa aala sharotooyin oo lagu dhajiyaa jirdhah oo bulug iska dhiga Soomaaliya carabtana aan ku arkay baabu ardi rajuli berigaasna ninka inuu bandhiga ibnatahu gabadhiisa calaa man yardaa qofu raalli ka yahay inay banaanta gabadhaada inaad tira heblow iga guursan inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyahay xadiid saddex kun laba boqol iyo sideed iyo afartanaad qaala imam nas abarna isxaq ibn rahim alxandari qaala anbana cabdirazaq bn hanan sancani waa musanifkii iqat xaafid qaala anbana macmar rashid alazi wa iqatun habt can zuhri can salim ibni cabdillahi bn cumar wa iqatun faqiih can cumar radi allahu taala anhuma can cumar intaba fiir ragga iska warina allahu akbar ibn khaaab radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yihi taayamat waxaa garoobowday xafsa bint cumar min khunays yacni ibn xudaafa ninka la yidhahda ka garoobowday waa ka dhintay wa kaana wuxuu ka mid ahaa ninkaas min asxaabi nabi nabi saxabihi sal slm miman ayuu ka mid aha shahida badran badr xaadiray fatwufiya bilmadinati magaala madiina ayuu ku geeriyooday lagu oofsaday falaqiitu cumaan ibn cafaan ayaan la kulmay cumar ayaa dhihi radia allahu tacala an arda facaradtu caleyhi xabsat xabsa ayaan u bandhigay faqultu waxaan idhi shit haddii aad doonta ankaxtuka xabsa xabsaan kuu goonin qaala wuxuu yidhi saanduru fii dalik arrinkaas waan soo eegi falabittu layaaliyi dhowr habeen ayaan nagaaday falaqiitu waan la kulmay faqal wuxu yidhi maa uriidu ma doonaayo an atazawaj inaan gursiyo yowmi hada ma ninkaygan ama maanta inaan guursada ma doonaayo hadal adag ayuu muxua kusii deeyey qaala cumar wuxuu yidhi falaqiitu abubakr baan la kulmay radia allahu taala arda faqultu waxaan idhi in shiit haddii aad doonto ankaxtuka xabsata ayaan kuu guurini falam yarjic ilaya shayan waxba iima soo celin shib iga aamusa imtixaan fakuntu waxaan ahaa aniga calayhi abubakr awjada mid u xanaaq badan minii xaggayga calaa cumaana cumaan xanaaqan u xanaaqay taban cumaan u xanaaqay wuu ka diiday yani xanaaqa laakiin cumaan waxaa iga darnaa kii abubakr aan u xanaaqay kanaaba ila hadlay xataa hadaloo ii qori waaye falabitu layaaliya habeena ayaan nagaaday fakhaabaha ilaya rasul nabiga la iga soo doon sal slm faankaxtu ayaha waanu guuriyey falaqiyanii abubakr baa ila kulmay faqala wuxuu lacalaka waxaad mudantahay wajadta inaad ii xanaaqday calaya xiina goortii carabtu aan bandhig carabta aad bandhigtada calaya aniga xabsata xabsa falam arjic ilayka shay waxaan kuu soo celinin oon kuu jawaabin qultu waxaan nacama qaar wuxuu yidhi fainahu shaniye lam yamnacni lam yamnacnii igama reebin xiina goortii carabta calaya isuma dhigtay an arjaca ilayka shay inaan wax kuu celiyo ama aan kuu jawaaba ilaa anii aniga samictu rasul baa ka maqla sal sl yadkuruha isagoo sheegi oo gabadhaas xafsa guurkeeda inuu raba sheegi ayaan mxuu aha ayaan ka maqlay walam akun anama ahayn liufshiya mid faafiyo sira rasul sir sal sl inaan faafiyana ma ihi oo nin hadda boos qaabdarridaa qaba ma ihi nebi maxamed ala sl sirtiis inaan bannaanka soo dhigana maan samayn karin walow tarakahaa nabiga haduu isaga tegi lahaa nakaxta waan guursan lahaa marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ninka uu gabadhiisa qof uu ku raalli ka yahay oo waxaa weeyaan ahludiin iyo ahlu khayra inuu bandhigi karo baabu cardi marati haweeneyd inay u nafsa nafteeda calaa man tarda qofka raalli ka tahay xadidka saddex kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad qaala imam akhbarna maxamed bin hasan alcanasi wa hiqatun xaafid qaala xadaثana marxuum ibn cabdilcaziiz alactaar wa abu cabdisamad weeyaan qaala samictu haabitan ibn aslam bunani wa caabid yquل isagoo kuntu waxaan cinda anas maalik an la joogay radia الlahu taala arda wa cindahu agtiisana waxaa ahayd anas ibnatu lahu gabar u dhalay ayaa ag fadhiday anas ilmihiis waata boqolaalay gaaramaad ogeydeen faqal wuxu jaءat imra'atu haweeney baa u timid ilaa rasul lah timid sal slm facaradat calayhi nafsa nafteeda u bandhigtay faqaalat waxay tii ya rasul rsulka allow alaka fii xaajatu dan miyaad iga leedahay miyy guursanaysaa ya qisada waa dheerayd xadiidka kun laba boqol iy kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nati anad akhbarna bashaar bundar wa iqatu xafi qala marxuum qala xadana haabit anas bn mali an imraatan haweeney aradat nafsa nafteeda wa bnagta nabig wabnagta sal slm fadaxikat ibnatu anas anas waxay ka maqashay gabadhiisii ag joogta mogta inay haweeney nabiga nafteeda ubadhigta ala slat slam ayuu sheegay xadiidka markuu sheegay gabadhiisii qosol la dhacday faqaalat waxay tihi maa kaana aqala xayaaha allah xisho darneda taas adag ila yaabtay faqaala anas wuxuu yidhi hiya iyada ayaa khayru minka adika khayr badan adiga maanta xishood darrada ku sheega ayada ayaa adig adiga mxu ah, iyada kaa khayr badnayd caradat nafsaha nafteeda waxay u bandhigtay cala اnabiy sala allahu alayhi waali wasalam adig xataa nabi maadan arkin iska dhaafina naftaada u bandhigtee salaatu lmar'at haweeneyda salaadda ay mxu tukato idaa khuibat haddii la doono iwastikaaratuhaa inay khayr miir dalab la imaado rabbaha rabbigeed ay khayrka inuu u miira aad mxu u dooro inay ka dalabto ayuu baabkan u waana xadidka u dambey ashirka insha allah tabaraka wa tacaala ama hal xadiid oo yara ka dambeeyo ma dahna haye hada wallahu aclam وصلى الله وsلم عبد رسول مصطفى